لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuq ulmaraam baabu salaati suna falashada salaadeedii ayuu markaa baab u yahay tatawuc waa salaada aan markaa waajibka ahayn baabu salaati tatawuc salaadii sunnada ahayd ayuu baab u yahay can rabiicata bin kacab alslamiy radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala liya annabiy nebigaa wuxuu ii yidhi sala allahu calayhi wasalam iweydii weyddiise ayuu iyidhi wax weydii oo maxaan kuu qabtaa faqultu waxaan idhi buu yidhi as'aluka waxaan ku su'aalanayaa muraafaqataka fi ljannati jannadaan rafiiq kula noqdo jannada inaan rafiiqaaga noqdo oo aan micigaaga ahaadaan ku weyddiisanayaa rasuulkii ilaahay faqaala rasuulku wuxuu yidhi awakayra dalika wax kalana waxaan intaa ahaynna qultu huwa daak intaa keliya aniga intaasaa baahidaydu ay tahay weliba ninkan rabiicata bin kacab waxaa lagu tilmaamaa qolada asxaabu sufaahee masaakiintii aan waxba haysanin fursad ayuu maanta nebiga ka helay oo xariir wax i iweyddiiso wuxuu yidhi waxaan ku weydiisanayaa inaan jannada rafiiqaaga noqdo hami caali ah oo sare ayuu ku hadlay nebigu wuxuu yidhi awakayra daalika qaal qultu waxaan idhi huwa daaka waa intaa keliya waxa aan ku weydiisanaya inaan maraafiqaagii rafiiqaaga jannada ku noqdo qaala rasuulku wuxuu yidhi faacinnii igu soo kaalmay calaa nafsika nafsadaada bikarati sujuud sujuudda badan rawahu muslim macnaha salaad badan sunnada aad io aad markaa u soo badi xadiidku wuxuu tilmaamayaa salaadaha tatawuca ah ee aad loo badiyo inuu qofku darajo sare markaa ku gaarayo wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa saxaabada hamiga weyn ay markaa lahaayeen bacdamaa asxaabu sufa uu yahay ma uusan dheen rasuulka allah waa baahanahay gurina kuma lihi meesha guri baan rabaa aroosna ii dhis kanna isii lacagtaana u baahanahay intaasoo dhan ma soo qaadin ee wuxuu yidhi rafiiq baan noqdaa ayaan rabaa inaan jec jannada nicigaaga markaa ku noqdo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu u tilmaamay bacdamaa jannadu ay gacan alle ku jirto cid allaala ciduu doonana uu siiyo nebiga wax gacantiisa ku jirana aysanna markaa ahayn dadaal inuu muujiyana loo baahan yahay bal si aan anigana shafaaco u sameeyo adigana wax la imow oo salaad iyo sujuud iyo waxyaabo badan oo cibaadaa keenso waayo jannada camal inuu qofku samaystaa lagu helaaye si kale markaa laguma gaaro oo taqwadii salaada iyo diintii ku camalfalkeeda rawaahu muslim wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi xafidtu min annebiy nebiga waxaan ka xifdiyey sala allahu calayh wasalam cashara rakacaatin toban rakacadood rakcatayni oo qabla duhr laba rakacadood oo duurka ka horaysa sunnooyinkuu sheegayaa wa rakacatayni laba rakacadood oo bacdaha duurka kadib afar baad haysataa wa rakcatayni laba rakacadood oo bacda almaqribi maqribka gadaashii ah oo weliba fii beytihi gurigiisa oo nebigu markaa ku tukanaya lix baad haysataa wa rakacatayni bacda alcishaa'i oo fii beytihi sideed baad haysataa wa rakacatayni qabla asubx muttafaqun calayh laba rakacadood oo subaxa markaa ka horaysa tobankaa rakacadood ayaa nebiga ka xafiday buu yidhi wa fii riwaayatin lahuma werin kale oo muslim iyo bukaariya wa rakacatayni bacda aljumcati iyo laba rakacadood oo jumcada kadib ahoo ayduna fii beytihi gurigiisuu nebigu ku tukanayay xaaladda wuxuu tilmaamayaa toban rakacadood inay yihiin sunnooyinka ee raatibta ah ee salaadaha horay iyo gadaal markaa laga tukado riwaayad baa noo imaan doonta laba-iyo toban rakacadood tilmaamaysa taasna markaa waan arki doonnaa meesha ay ku jirta labadaa kale ibnu cumar wuxuu leeyahay tobankaa rakacadood ayaa nebiga ka xafiday xafidtu min annabiyi sala allahu calayhi wasalam cashara rakacaatin toban rakacada rakacatayni oo qabla aduhur duhurka hortii ah wa rakacatayni oo bacdaha duhurka ka gadaal ah warakacatayni bacda almaqribi laba rakcadood oo maqribka ka dambayso fii beytihi ah iyo warakacatayni bacda alcishaa oo fii beytihi iyo laba rakcadood oo qabla subxi salaada subax markaa ka hor ah muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin lahumaa warakacatayn bacda aljumcati fii beytihi walimuslimin muslim waxaa u sugnaa kaana wuxuu ahaa nebiga idaa talaca alfajar fajrku markuu dhasho laa yusallii midaan tukanin ilaa rakcatayni khafiifatayn laba rakcadood oo khafiif ah maahane laba rakacadood oo fudfudud oo la khafiifiyey ayuu markaa tukanayay waynoo imaan doontaa mar hadduu fajarku dhasho witri waa dhammaaday salaatuleil wakhtigiisii waa dhammaaday waxaa loo diyaargaroobayaa salaaddii subxeed nebiguna ma uusan tukan jirin ilaa labadaad ragcadood oo fudfudud oo khafiif ah maahani وعن cائشhaةa رaضي الله canha أن النبya slى الله عليه وسلم kaana wuxuu ahaa nebiga laa yadacu midaan ka tegin arbacan afar rakacadood oo qabla الظuhr ظuhurka hortii ah iyo wa rakcatayn laba rakacadood oo qabla الغadaati salaada subax horteeda ah rawaahu الbukhaariyun baa xadiidkaa wariya nebigu aad buu u ilaalin jiray mana ka tegi jirin afar rakacadood oo duhurka hortii ah laba rakacadood oo salaada subax ka hor ah rawaahu lbukhaari xadiidku wuxuu tilmaamayaa afar rakacadood inay duhurku ka horayso labana ay markaa ka dambayso waayo xadiidka tilmaamaya qof allaala qofkii tukada laba-iyo toban rakacadood habeen maalin iyo habeen dhexdood baa jannada loogu dhisaa laba-iyo tobankaa rakacadood ee uu ilaaliyey ee sunnadoaan markaa waajibka markaa ku jirin marka caaisha waxay leedahay anna alnabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa nebigu laa yadacu midaan ka tegin arbacan afar oo qabla duhri duhurka hortii ah wa rakacatayn iyo laba rakacadoodoo qabla alkhadaati salaada arooriya waa salaada subaxe horteeda markaa ah wa canhaa weli waa caaishae qaalad waxay tiri lam yakun innebiyu nebigu ma uusan ahayn sala allahu calayhi wasalam calaa shayin shay dushii oo min annawaafili sunnooyinka ka mid ah ashadda madow kaga darnaa tacaahudan ilaalin minhu xaggiisa nebiga shay sunnooyinka ka mid ah ee uu ugu darnaa ilaalin xaggeeda calaa rakcatay alfajri labada rakcadood ee salaada subaxa waa labada rakcadood ee salaada subax ka horaysa sunnooyinka si uu labada u ilaaliyo macnaha sida sunnooyinka uu ilaaliyo si ka daran ayuu labada rakca u ilaalin jiray idin mudnaan gooni ah ayay leeyihiin horaan u soo marnay qaarna way noo dhiman yihiin adduunka iyo waxa kor saaranba labada rakcadood baa ka fadli badan labadaa rakacadood ayaa ka khayr badan labadaa rakacadood ayaa dhaaba sidaa darteed bay caaisha waxay leedahay wa canhaa waa caaishee qaalad waxay tidhi lam yakun innebiy nebigu ma uusan ahayn calaa shay-in shay ma ahaan jirin oo min annawaafili sunnooyinka ka mid ah ashadda uu kaga darnaa tacaahudan ilaalin iyo dhowrid minhu xaggii calaa rakcatay alfajri calaa rakcatay alfajr labada rakacadood ee salaada subax ka horaysa muttafaqun calayh inkastoo sunno ay yihiin ayuu aad u adkayn jiray nebiga si fiican ayuu u ilaalin jiray walimuslim waxaa u sugnaa rakcata alfajri ragacata alfajri labada rakacadood ee salaada subax ka horaysa khayrun min addunya wamaa fiiha adduunka iyo waxa kor saaran oo gudaheeda ahaadayba labadaasaa ka fadli badan weli ma la gaarin salaaddii subxeed laba rakacadood oo tatawuca oo sunno falasho ah oo salaada subax ka horaysa yaa ka khayr badatay adduunkii wax kor saaranba marka labadaa rakacadood ee salaada subax ka horaysa aad in loo ilaaliyo ayaa aad u fiican in dadku ay aad u dhowraan waa shay muhiim ah rasuulku kama tegi jiray sala allahu calayh wasalam aad buu u xafidi jiray waa ilaalin jiray si fiican ayuu labadaa rakacadood qiimo gooniya ugu yeeli jiray wacan ummu xabiibata waa ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadu haddii muminiin la yidhi waxaa laga qaadanayaa xaasaska nebiga inay ka mid ahayd radia allaahu canha wa ummu xabiibi qaalad waxay tidhi samictu nebiy nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya man sallaa qofkii tukada inata casharata rakcatan laba iyo toban rakacadood fii yowmin iyo walaylatin habeen iyo maalin gudahooda waa maalintii qofkii markaa tukada buniya lahu waxaa loogu dhisaa bihinna laba iyo tobankaa rakacado sababtood uu tukaday baytun fi ljanna guri baa jannada loogu dhisaa rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey wa fii riwaayatin tatawucan oo sunna ah waa laba iyo toban rakacadood oo tatawuca oo aan waajibka ku jirin oo sunno ah afar iyo labaatankii saacadood waa fii yowmin walaylatine gudahooda qofkii markaa ku tukada guri jannada in loogu dhisuu ku mutaystaa laba-iyo toban rakacadood oo tadawuc markaa ah laba-iyo tobankaa rakacadood ee tadawuca qofku wuxuu ku helayaa guri jannada ah marka qofka muslimka waa inuu aadkii aad u ilaaliyaa laba-iyo tobankaa rakacadood fii yowmin iyo walaylatin habeen iyo maalin waa afar rakacadood oo duurka ka kadambaysa ka horaysa waa laba rakacadood oo duurka ka dambaysa waa lix waa laba ragcadood oo maqhribka ka dambaysa waa laba ragcadood oo cishaha ka dambaysa waa toban iyo laba ragcad oo salaada subax markaa ka horaysa laba-iyo tobankaa qof allaala qofkii la yimaada oo maalintii gudaheeda ku tukada ilaahay gurigoo jannada ugu dhisayaa subxaanahu wa tacaala buniya lahu bihinna fi baytun fi ljanna guri jannada dhexdii ahaaday rawaahu muslim wa fii riwaaya tatawucan oo markaa sunno ah guryihii adduunka waa la dhisay rafaad iyo dhibba ha loo maro ribaya xaaraanba qaarkood ha ku jiraano qaarkood nadiif iyo xalaal ha u noqdaano ilaahay subxaana wa tacaalaana wuxuu noo yaboohayaa noona ballan qaadayaa ninkii raba in guri jannada loogu dhiso laba-iyo tobankaa rakacadood ee tatawuca ah yuu yowm waliil markaa tukanayaa waa basiid iyo fudayd meeshaan dhib ka badan iyo rafaad ka badan iyo dhibaatada badan iyo inta mar iyo inta kabdahay inta warqad ka keen iyo saayeel iyo jooji dhismaha iyo intaan dumi intaa oo rafaad loo maraa ayaa adduunka looga tagaa kii la aadaayey jannada loo aadaayeyna ummaddu way ihmaaliyeen waana dayaceen guri ma rabtaa in laguu dhiso xaafaddan iyo xaafad kale meehee waa jannada dhexdii lagaaga dhiso laba iyo toban rakacadood baa kaa xigta oo habeen iyo maalin aad tukato tatawuc markaa ah xaaladdu saasay markaa tahay tatawucan welitirmidiy tirmidi nacwow xadiidkaasoo kale u sugnaa wasaada wuxuu ku kordhiyey arbacan qabla aلظuhr iyo warakacatayni bacdaha warakacatayni bacda almaqrib warakacatayni bacda alcishaa warakacatayn qabla salaati اlfajr waa xadiid saxiix ah saasuu markaa u kala tilmaamay laba-iyo tobanka rakacadood ee qofka guri loogu dhisaya jannada waa afar rakacadood oo duurka ka horaysa laba rakacadood way ka dambaysaa waa lix wa rakacatay bacda almaqrib waa mtaqaanaa afar iyo laba lix waa sideed wa rakacatay bacda alcishaa waa toban iyo wa rakacatayn qabla salaati alfajri salaada subax ka hor oo aan soo tilmaannay si miise gooniya inay u leedahay kana khayr badan yihiin labadaa rakacadood adduunkii wax markaa kor saaran walilkhamsati khamsadii waxaa u sugnaa oo wariyeen canha caysha xaggeeda man xaafada qofkii ilaaliya calaa arbacin afar qabla aduhri duhurka hortii ah iyo wa arbacin afar bacdahaa ka dambaysaa xaramahu allah cala annaari ilaahay naartuu ka xaaraantinimeeyaa xadiidka kalena waa saxiix wuxuuna tilmaamayaa qof allaala qofka ilaaliya afar rakacadood oo duhurka ka horaysa iyo afar ka dambaysa xaramahu allah cala annaari tii hore oo duhurka laba ka dambaysay afarna ka horaysa waxaa lagu mutaystay in guri lagugu dhisa jannada middan kale man xaafada calaa arbacin qabla اduhr wa arbacin bacdahaana waxaad ku mutaysanaysaa xaramahu llah cala annaar inuu ilahay naarta kaa xaaraantinimaya subxaana wa tacaala mid walba waxaad ku helaysaa sharaf gooni ah tixgelin gooni ah janno aad ku mutaysatii cadaab lagaa ilaaliyo marka dadka waxaa lagu guubaabinayaa sunnooyinkan aad loogu dadaalo wax ilaahay uu ka jecel yahay inuu addoonku ku dhaqaaquu sameeyo ma jiro ilaa wuxuu ilaahay ku farad yeelay maahana wa tacaala shayga noocaasaa lagugu jeclaanayaa ilaahi subxaana wa tacaala shaygaasuu addoonku leeyahay ma jiro addoonku wuxuu imtiqaanaa lagu jeclaado ee mataqaanaa waxaa salaadaha waajibka ah walaa yazaalu cabdi addoonkaygu ka zuuli maayo yataqarabu ilaya binawaafil inuu sunnooyinka iigu soo dhowaanayo ilaa aan ka jeclaado buu dhaha ilah subxaana wa tacaala ilaa aan ka jeclaada addoonku mar allaala mar markuu waajib ka ilaaliyo sunnadana uu haddana aad u badiyo uu sunnooyin ka sameeyo wuxuu ku gaaraa ilaahay maxabadii subxaana wa tacaala ilaa aan ka jeclaado haddaan jeclaado dhegihiisaan noqdaa oo wax ku dhagaysto ama uu ku maqlo aragiisaan ahaada uu ku arko gacanta uu ku qabtaan ahaadaa lugaha uu ku socdaan ahaadaayo indhahaagaa macaasi laga ilaaliyaa dhagahaagaa xumaan iyo muusig iyo hees laga ilaaliyaa lugahaagaa xumaan kusocosha laga ilaaliyaa gacantaadaa xatooyii tuugnimii xaaraam laga ilaaliyaa addoonka saa loo hagay hadduu i waa siiyaa buu dhahay ilaahay hadduu imagangalana waa magangeliyaa marka sunnada aad iyo aad in loogu dadaalo waa waxa nagana anfaca wa can ibni cumar radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam raxima allah ilaahay ha u naxariista imra'an shakhsi ama qof sallaa tukaday arbacan afar rakacadood qabla alcasri salaada casir ka hor rawahu axmed baa xadiidka wariye waa abu daawuud iyo tirmidi waxasanahu u xasaniyo xadiidku waa xasan buu yidhi tirmidi wabnu khusaymana waa wariyey wasaxaxahu wouna saxiix yeelay xadiidka waa darajo xasana asagana ku camalfalna markaa wuu mudan yaho wuxuu tilmaamayaa afar rakacadood oo qabla alcasri ah in rasuulka sala allahu calayh wasalam qofkii la yimaada uu u duceeyey raxim allah ilaahay ha u naxariisto allah u raxmado raxmad waasic ah ilaahay ha siiya imra'an qof iyo shaksi sallaa tukaday arbaca afar rakacadood qabla alcasr salaada casirkaa ka hor wa can cabdlaahi bni muqafir almusani radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu idhi nebiga salluu tukada qabla almaqribi salaada maqrib ka hor salluu tukada qabla almaqribi maqribka hortii uma qaala kadib rasuulku fi اhaaliثati markii saddexaadna wuxuu dhahay liman shaaa qofkii raba liman shaaa waa qof allaala qofkii markaa doona karaahiyata nacid la nacaya ad tattakhidaha inay ka samaystaan annaasu dadka sunnatan waxaan laga tegi karinba dariiq sunno ah inay ka dhigtaan ayadoo la karaahsanayo ayaa waxaa la tilmaamayaa markii saddexaad inuu rasuulku yidhi liman shaaa waa qofkii doona in laga tegi karuu tilmaamayaa sidaa darteed baa wuxuu tilmaamayaa cabdullaahi bni muqafil almusani reer musani ahaa ilaahay ha ka raadi noqdee nebiga xaggiisa uu ka sheegay qaala inuu yidhi nebiga salluu tukada qabla almaqribi maqhribka hortii salluu tukada qabla almaqrib uma qaala fi اhaaliati markii saddexaadna liman shaaa saa wuxuu u yeelay karaahiyata an yta kamidaaha inay labadaa rakacadood ama salaada maqhribka ka horaysa ay naasku ka dhigtaan sunnatan rawahu lbukhaariy wa fii riwaaya ibni xibbaan ana alnabiya sala allahu calayh wasalam sallaa waa uu tukaday qabla almaqribi rakacatayni laba rakacadood intaa hore ee rasuulku uu yidhi salluu qabla almaqribi salluu qabla waa xadiid saxiixa ama riwaayadan dambe ibn xibbaan eh, eh, ah ee nebigaa tukaday ah ayadu waa daciif nebiga inuu saa yidhi waa la tilmaamay laakiin inuu tukaday ma la tilmaamin saa darteed buu rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu markii dambe u yidhi liman shaa'a qofkii doona waxaa la tusayaa dadka inaysan waajib markaa ahayn in laga tegi karo inuu qofku tukan karo xaaladda noocaa ah wali muslimin muslim waxaa u sugnaa can anasin qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn nusallii kuwa tukada rakcatayni laba rakcadood bacda guruubi shams qoraxdu markay dhacda kadib fa kaana sala allahu calayhi wasalam nebigana wuxuu ahaa yaraanaa midna arka falam ya'murnaa mana uusanna amrin walam yanhanaa mana naga reebin nebiga sal allahu calayhi wasalamna ma amrin marka uu leeyahay xadiidka xadiidkaa cabdulaahi bni muqafalin ee almusani waxaan soo marnay inuu yidhi nebiga salluu qabla almaqrib falam yamurna anas markuu leeyahay waxaa dhici karta inuu ula jeedo inuusan asagu markaa maqlin ama falam yamurna inuu ula jeedo asaga nama amrin rasuulka amar adayg oo inaan aad u ilaalina ah oo qofkii doonana wuu ka tegi karaa qofkii doonana markaa wuu la imaan karaa walimuslimin can anasin qaala kunnaa nusallii rakcatayn laba rakcadood ayaannu tukan jirnoo waxaan ahayn kuwa laba rakcadood tukadaa bacda guruubi shams qoraxda dhicitaankeeda kadib waa maqribkee fa kaana sala allahu calayhi wasalamna yaraanaa buu ahaa kiina arkaa waana arkay annagoo tukanayna falam ya'murna nama amrayninoo amar wujuba nama amrayn walam yanhana manuusan markaa naga nahyayin sala allahu calayh wasalam wacan caa'ishata radia allaahu canhaa qaalad waxay tihi kaana annebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yukhafifu mid khafiifiya alrakcatayni labada rakacadood alrakcatayni labada rakacadood allatayni labadaasoo qabla salaati subax salaadda subax ka horaysa labada rakacadeed ee salaada subax ka horaysa wuu khafiifin jiray xataa innii aquul ilaa aan isdhaho aqara'a biummi lkitaab faatix ma akhriyey waxaan ka shakinayaa suu u khafiifinaayo indha rasuulka faatix ma akhriya mase maya macnaha labada rakacood khafiifkooda iyo mid kasta su u fudaydinaayay ma akhriyay biummi lkitaab waa faatixa ma samaya muttafaqun calayh xadiidku wuxuu tilmaamaya sunnadu inay ka mid tahay labada rakacadood ee salaada subax ka horaysa in aad loo khafiifiyo in qofku markaa khafiifiyo uu dedejiyo wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yukhafifu mid khafiifiya alrakcatayni allatayn labada rakacadood allatayni labadaasoo qabla salaati subxi salaada subax ka horaysa salaada subax waxaan soo tilmaanay laba rakaca ka horaysa oo adduunkii wax dul saaran ka khayr badan marka wuxuu khafiifinaya xataa innii aquulu ilaa aniga aan isdhahaba oo aan ka shakiyo aqra'a biummi lkitaabi miyuu akhriya nebiga ummilkitaab waa faatixee ma akhriya horta faatixa rasuulka sal alla alih wasalam muttafaqun calayh وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو أخري في الركعتي الفجر لبض الركعات أي صلاة الصبح كهريسا قل يا qul yaa ayuha alkaafiruun iyo waqul huwa allahu axad rawahu muslim baa xadiidka wariyey muslim baa wariyo wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha labada ragcadood ee salaada subax labadeeda ragcado ee ka horeysa salaada waajibka ah wixii lagu kala akhrin lahaa aayada qaarkoodna markaa way soo arooreen saa darteed baa abaa hurayra wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayh wasalam qara'a wuu akhriyey fii rakcatay alfajri labada rakacadood ee fajarka ka horaysa qul yaa ayuha alkaafiruun labada rakacadood ee salaada subax horteed ah aayadii mataqaana waa faatixada kadib ee loolama jeeda inuu midaan qulaalkaafiruun ku akhriyey oo faatixadii uu ka tegey midaanuu qul huwa ku akhriyey faatixa la'aane labadaba waxaa loola jeedaa faatixada kadib ayuu rasuulku akhriyey rakacada koowaadna qul yaa ayuha alkaafiruun rakacada labaadna qul huwa allaahu axad waa laba suuradoodoo aad yaad u cajaa'ib badan waa laba suuradoodoo ilaahay towxiidkiisa aad yaad u sugaysa sifaadka ilaahay bay aad yaad u tilmaamayaan kaafiriintay rajo la'aan ku abuurayaan waxay kaafiriinta tusaalaynayaan marnaba inaan loo soo dhowaanaynin qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun waa suurad aad yaad qayim ahoo cajiib badan weli markay dhaheen muxamedow bal isku soo dhowaasho aanu samayno sanana ilaahaaga aan kula caabudno sanadna keena nala caabud asnaamtan iyo qoryahan iyo dhagaxyaalkan bay u maleeyaan wax wax nafci leh ay dhaheen hal sana balkayna kuweyna tijaabi hal sanana balkaaga aan tijaabino haddii kaabuu khayr badan yahay oo keena laga fiican yahay intaas aan caabudnay dheefii nasiib baan ku helno haddii kaaga uu xun yahay waciyaadu billaah oo ilaaha aad caabudayso uusan nafci waxtar lahayn intaad annaga nala caabuday dheefii nasiib ka hel ilaahay baa soo dejiye qul yaa ayuha alkaafiruun dheh rasuulkii allo yaa ayuha alkaafiruun kaafiriintaano war kuwan ilaahay diiday oo rabbi inkirayo laa acbudu maa tacbuduun anigu caabudi maayo waxaad caabudaysaan waxa dhagxaanta iyo qoryaha iyaad caabudaysaan anigu caabudi maayo walaa antum caabiduuna maa acbud idinkuna ma tihiin kuwii caabudaya allaha xaqeen markaa caabudahayo walaa ana caabidun maa cabadtum anigu miihi mid caabudi doona xataa mustaqbalka rajo danbaa iga soo yeelanina waxaad caabudaysaan idinkana maihidin kuwa caabudaya allahan caabudaya intiiba shirkii asnaam iyo waxbaan nafcida qalbigiinna ku jiro lakum diinukum waliya diin diinkiinaad leedihiin diin waxaa loo leeyahay ayagaa ka diin dhigtay waa shirkigooda shirkigiinaad leedihiin qof kasta wuxuu ka diindhigtou ku farxaa kullu xusbin bima ladayhim faricuun waliyadiini anigana diinkaygaan leeyahay shirkigaad leedihiin tawxiidkaan leeyahay saa darteed suuraddaasi saasay u kala fogaysay qul huwallaa kuu soo hartay intay u yimaadeen bay dhaheen sif lanaa rabbak rabbigaaga noo qaabayba noo tilmaansu u yaalaa dahab miya dhagax miya dhayman miya lulmaya muxuu ka samaysaa ilaahaaga annaga yahadina waad u jeedaa qul huwa allahu axad allah الصmd lam ylid وlam yuulad وlam yakun lahu kufuwan axad saa darteed baa la dhaha qofkii saddex jeer aqriya wuxuu u dhigman asagoo qur'aanka akhriyey waa suurad aad iyo aad u cajiib badan qul dheh huwa allahu axad ilaahay waa mid keligii dheh allah الصamd ilaahay waa alla samad oo xawaa'ishta baahida iyo danaha loo bandhigto ilaahu xanuunsanaya caaf ilaahu dhibaahaya iqaab ilaahu cadowgan iga qabo allah الصamd ilaahay waa sayid subxaana وatacaala xawaaijta iyo danaha iyo baahidaa lala qasdaa lam yelid walam yuulad wax ma dhalin mana la dhalin subxaana watacaala walam yakun lahu kufuwan axad kuf u dhigmana ma jiro wax walaal ah ama nid la'ah oo ilaahay kuf la'ahna ma jiro subxaana watacaala saa darteed qoloolla qiimahaasay lahayd kii jeclaadaa alla jeclaaday subxaana watacaala qubuurahan la aadnay maanta qubuuraha maanta la aadnay kii dhintaa qabri inta dhagax lagu akriyo yaa saa loo kor saaraa qol wala maanta meeshaasu laga taagan yahay laakiin xaggee uu ka taagnaan jiray saxaabada suuratu ikhlaas nin baa mar kastoos qur'aanka salaad uu tukado ama suurad akhriyo qol walba ku khatimi jiray waa dacweeyeen saxaabada rasuulkay ku dacweeyeen waa loo wacay maxaa kugu xambaaraa la yidhi sifaturaxmaan bay sheegaysaa buu yidhi aad baan u jeclaa inaan akhriyo in afkayga ay ka baxda maba rabiba saa jeclaata alla kuu jeclaadaa la yidhi subxaana wa tacaala see noola jeclaanaa qabri korkiisa saarnaa dhagaxe dhagax eh, saarmee dhagax siib ma laha dhagax kastoo qulol lagu akhriyaa la kor saari jiray marka xaaladda noocaasa qulhowale inaan aad i aad u fahmno shay muhiim ah way rawaahu muslim wa can caaisha radi allaahu canha qaalad waxay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa sallaa markuu tukado rakcatay alfajri labada rakcadood ee salaada subax ka horaysa iltajaca calaa shiqihi alyman dhinaciisa miigtuu u seexan jiray rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyo xadiidku wuxuu tilmaamayaa labada rakacadood ee salaada subax ka horaysa qofku markuu tukado inaynu dhincidhunka dhigo calaa shiqihi اlaymani dhinaciisa midigta ah mid dhiga ayuu rasuulku ahaa sal اllahu calayh wasalam saa darteed ayaa xadiidku wuxuu arrintaasi tilmaamayaa ilaahay baa yaqaana xikmada ku jirta subxaana wa qabrigaa la xasuustaa iyo sida laysku seexinayo iyo arrimoyin badan oo noocaas way jiraan laakiin rabbi baa yaqaana ma aha jiifkaa jiifa rasuulku hurdaya sal allahu calah wasalam mar kastana ma uusan samayn jirine waata caaisha ay leedahay haddii uu nebigu salaad mtaqaanaa salaad daliilka uu dhammeeyo ama uu witriyo mar allaala markuu soo dhammeeyo wuu ifiirin jiray hadduu arko inaan soo jeedana waa ila sheekaysan jiray sal اllahu calayh wasalam inta salaada laga gaaro hadduu i arka inaan hurdaayana ayr buu dhulka dhinaca dhigi jiray sal اllah calayh wasalam nebi aad u dabeecad fiican buu ahaa nebi aad iyo aad u akhlaaq badan buu ahaa nebi dhaqanka dumarka aad u yaqaan buu ahaa sal اllahu calayh wasalam ma naqaana xaaladaa waa u jeeddaa caaisha haday hurdaysana farahuu ka qaadayaa waa iska ag wax yar hadday soo jeedana wuu la sheekaysanaa rasuulka sal اllah calayh wasalam ka dhexaysa wanaagaa ka dhaxeeya qalbi nadiifa ka dhaxeeya qalbi xumaan iyo dad xalay carabxumo ku seexdaa is-agjiifa hadda markaasaa dhibaato iyo rafaad iyo shaytaan iyo salaad maba loo kacba haddii kalena marka caysha waxay leedaha wayla sheekaysanaa sal allahu calayh wasalam oo soo jeedo haddaan hurdayna i dhibi maayo calaa shiqihi layman wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuul اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam idaa sallaa axadukum axadkiin hadduu tukado tukado alrakcatayni labada rakcadood oo qabla salaati subxi salaada subax horteed ah fal yadajic ha ujiifto calaa janbihi اlyman kutubaa qaarkood calaa shiqihi اlyman shiqay janbi waa isku mid midigta ah rawaahu wa abu daawuud iyo watirmidiyu wasaxaxahu wouna saxiix yeelay marka jiif saas loo jiifanayo waan meehe in yar baa saas inta dhulka dhigo dhinaca kadibna salaadii waa la soo aadaya wacan ibni cumar radi allahu canhuma wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu dhahay sala allahu calayh wasalam salaatu leyli matna matna salaadda habeenkii waa labalabo labalaba rakacadood waaye faidaa khashiya hadduu cabsado axadukum midkiin asubxa subax hadduu ka baqo inuu subax kugu dhashaa ka cabsatay ka gaarsiiye sallaa rakcatan waaxidatan hal rakacuu tukanayaa rakacadaasoo tu'tiru lahu maa qad salla halkaa rakacay tukanayo wuxuu ku witrinayaa oo uu ku witrinaya rasuul ee qofka wixii markaa uu soo tukaday ilaa labalabaa tukanaysay haddii subaxa inuu kugu dhasho aad ka cabsato hal rakacad ku daraysaa macnaha mar kasta waa in salaada leylka ah witr markaa u dambeeyo marka halkaa rakacadood ayuu markaa ku darayaa faidaa khashiya hadduu baqo axadukum midkiin asubxa subaxa waay mar hadduu subax kugu dhasho witri waa dhammaaday witri habeen maalin ma jiree waa habeen saa darteed baa qofku way noo imaan doontaaye hadduu ka cabsanayo uu hurda weyn yahay inuu aakhir leel kici waayo awalku waa iska witrin karaa markaad cishaa'iga tukatidba witrkaaga tuko oo waa tar abu hurayra uu leeyahay saaxiibkayba wuxuu ii dardaarmay saddex waxyaabood inaan bil walbana saddex maalmood ka soomo salaada duxadana aan tukado iyo inaan witriyo qabla an anaam intaan seexanin ka hor khaasatan ardayda xerta ah ee maantao dhan cilmiga saa ugu wareegaaya waa dhici karta habeenkii dhexsa inay kici waayaan waayo waxay ku jiraan alabulcilm waxay ku jiraan mataqaanaa dadaal badan wuxuu ku jiraa juhdi weyn saa darteed qaybta dambe inuu naftiisa kici waayo waa suuragal sida abaa kale markaasuu saaxiibkay wuxuu ii dardaarmay inaan witriga tukado intaanan seexanin ka hor marka qofku hadduu ka baqa buu dhahay nebiga salaatuleyl manaa mana waa labalabo laba rakacadood waa salaamo noqsanaysaa laba kale haddana waa salaamo noqsan laba kale haddana saasoo kale mar walba ma uusan yeeli jirine waxaa noo imaan doontaa afar rakacadood inuu xidhiirin doono nebiga sal alla alih wasalam haddana afar kale hal atixiyaad uu samayn doono sida qaalibka waa sida saana waa loo tukadaa habkaa noo imaan doontana waa loo tukanayaa fa idaa khashiya hadduu cabsado axadakum midkiin asubxa inuu ku dhashana salla wuxuu tukanayaa rakcatan waaxidatan rakacad hal ah oo tu'tiru lahu ku witrinahaya maa qad sallaa wixii markaa uu soo tukaday witri noqonaysa muttafaqun calayh walilkhams waxaa u sugnayd wasaxaabi ibnu xibbaanna uu saxiix yeelay salaatu lleyli iyo wannahaari matna matna waa laba labo wa qaala النasaaئي wuxuu yidhi hada khaطأ waa khaطأ laakiin haddii la fiiriyo khaame xadiidku waa saxiix baa la yidhi oo wuxuu tilmaamayaa xadiidkii hore oo kale salaat lleyli khata wuu tilmaamaya waa nahaari salaada nahaarka ah laakiin xadiidkuu wanaagsan yahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu alla wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam afdalu salaati salaadan u fadli badan bacda alfariidati waajibka kadib waa salaat lleyli waa salaada leylka ah akhrajahu muslim baa xadiidkaa soo saaro wariyey oo wuxuu tilmaamayaa salaado way kala fadli badan yihiin haddana sunnooyin ayagoo ah ayay haddana sii kala fadli badan yihiin salaada waajibka u fadli badan salaad sunno iyo salaad waajib isku mid ma noqoto mar walba salaada waajibkaa fadli badan waayo bacda alfariida buu dhahay nebiga sal alla caleh wasalam waa waajibka kadib weliba salaada qiyaamuleylka ah ee la tukado waxaa ka fadli inta badan salaada fariyadae waajibka ah dadaa laga yaabaa qaatan ramadaanka marka la gaaro in salaada subaxna ay ka jiiftaan caawoo dhanna tahaj ugu taagnaa caawoo dhan tarax buu tukaday waa baxay waa soo dhaqday salaaddii buu istaagay imaamkii buu la dhammaystay saxuur buu aaday waxa iskala bixi isleeyahay khalaas waa la tagtayba coosoo kacayaa qoraxdiiba meeshaa taagan xaloo dhanna wuxuu u taagnaa sunno waajibkiina waa dhaafay xaaladda noocaasna aad a laysaga ilaaliya insha allah salaada waajibka ah in la dayaca mamnuuca salaadaha sunnada iyo salaadaha kale soo haray ee waajibka ka soo haray salaatuleyl baa u fadli badan akhrajahu muslim baa xadiidkaa wariyey waayo salaatuleyl qofku wuxuu tukanayaa asagoo keligii ah qofna aysan markaa u jeedin waa koog riyo way ka fog tahay salaatu leyl wuxuu tukanayaa qofku markay dadku hurdaayaan waa fariido kale waayo nebiga sal ly slam wuxuu yidhi dadoo salaanta faafiya masaakiintana baahane cunto siiya habeenkiina tukada markay dadku hurdayaan jannada ilaah baad nabadgelyo ku gelaysaan subxaana wa tacaala dadkoo hurday markaa soo kacdo dadka markay bustaha isi saaraan qabowga jira markaad iska qaaddood ku isqaadatood salli ku istaagto oo aad qiblada qaab bisho allahu akbar aad dhahdo waa xaalad cajiib badan waa waxaan la heli karin tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa amacan wa mima razaqnaahum yunfiquun dadaa maalintiina sida ximaarka u shaqeeya habeenkiina sida kelabka u jiifa looma baahna waxaa la rabaa inaad shaqaysato aadna wakhti u hesho ilahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala aman huwa qaanitun amaa alleyl saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbih ma sahlan qof hurdadiisii ka soo kacay waysqaatay dadku ay quurinayaan asagana ilahay u taagan subxaana wa tacaala xaalad cajiib badan waayo marka afdal الصalaaة bacda alfariida wa salaat اlleyl akhrajahu muslim وcan abi ayub alansaari radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam qaale wuxuu yidhi alwitru salaada witriga ah witirku xaq waaye calaa kulli muslimin qof kasta oo muslim ah man axabba qofkii jecel ayuu tira inuu ku witriyo bihamsin shan rakacadood falyafcal ha falo falyafcal ha yeelo haddaad kari kartood jeceshay shan inaad ka dhigto witrigaaga samee waman axabba qofkii jecel ayuu tira inuu ku witriyo bialaain saddex falyafcal ha yeelo waman axabba qofkii jecel ayuu tira inuu ku witriyo biwaaxidatina falyafcal rawaahu larbaca arbacadii baa xadiidka horisay ila tirmidi mooyaane wasaxa ibnu xibbaan xadiidku wuu saxiix yeelay warajaxa anasaa'iyi wuxuu rajaxay waqfuu xadiidku mawquuf inuu yahay xadiidka waqfinimadiisa ayuu tilmaamay asagoo abuu ayuub uu ku yahay laakiin xadiidku waa xadiid saxiixa wuxuuna tilmaamayaa witriga witriga qofku intuu doonuu ka dhigan karaa hal rakca ugu yar haddaad saddex ka dhigato haddaad shan ka dhigato haddaad toddoba ka dhigato haddaad saasoo kale saa darteed buu rasuulku leeyahay witrigu waa xaq oo waa shay muhiim ahoo calaa kulli muslim inuu witriyo xaq ku ah man axabba qofkii jecel an yu'tira inuu witriyo bihamsin shan rakacadood falyafcal ha sameeyo shan ragcadood haddaad doonto inaad ku widriso waman axabba qofkii jecel ayutira inuu ku widriya bialaainna falyafcal waman axabba ayutira biwaaxidatin falyafcal rawaahu arbaca ila tirmidiyu wasaxa ibnu xibbaan warajaxahu nisaaya waqfuhu lakin waa xadiis saxiixa wacan cali ibni abi aalib wacan cali bni abi aalibin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi laysa alwitru witrigu ma aha witrigu ma ahaanin buu yidhi bixatmin xatmi ma aha wax go'an wax laasim ku ah ma aha oo laasim ah ka hay'ati lmaktuubati sida salaadaha waajibka oo kale walaakiinse sunnatun waa sunno sannaha uu jideeyey rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam waa sunno rasuulku noo jideeyey laakiin haddii qofka ee salaada witriga ah inkastuu nebigu aad ugu dadaalay ummadda ku guubaabiyey haddana uma gaarsiisna oo uma dhigma sida salaada waajibka oo kale oo qofku markuu ka tago loo ciqaabaayo amase lasmi ay tahay inuusan ka tegin saa markaa ma aha laysa alwitru witrigu ma aha bixatmi iyo mid laazim ahoo la gooyay ka hay'ati almaktuubati sida salaadaha waajibka oo kale walaakiinse sunnatun waa sunno oo sannaha uu noo u jideeyey rasuulu llahi sal alla alh wasalam rawaahu nisaa'in tirmidi waxasanahu walxaakimna wuu wariyey wasaxaxa wuuna saxiix yeelay xadiidku waa xadiid saxiix ahoo wuxuu tilmaamaa witriga in la tukado inay aad u fiican tahay fadli badanna ku jiro laakiin uusan waajibka gaarsiisnayn wa can jaabir anna rasuula اllahi sal اllahu calيh wasalam qaama wuu istaagay fii shahri ramadaan bilramadaan uma intadaruuhu kadib way sugeen min alqaabilati habeenkii xigay falam yakhruj mana u soo bixin wa qaala wuxuu yidhi innii khashiitu waxaan ka cabsaday an yugtaba calaykum alwitra in witrka laydinku qoro in witrka laydinku qoroo laydinku waajib yeelo rawaahu ibnu xibbaan baa xadiidkaa wariyey laakiin waa xadiis daciif ah waxaa jira qayb kaloo tilmaamaysa waxaan ka cabsaday in qiyaamka laydinku waajib yeelo oo witriga uusan markaa ahayn ka inuu saxiix ama safiixaha xadiis sugan uu yahay yuu markaa u badan yahay ramadaan markii la gaaray yaa rasuulku wuxuu ku samaystay masaajidka meel waar oo kala ah meeshii buu ku tukaday habeenkii koowaad rag baa soo maqlay habeenkii labaad bay la soo xirteen rag kala soo maqlay waa la soo buuxsamay ilaa habeenkii dambe masaajidka meel lug la dhiga la waayey habeenkaa markuu dareemay inay saa u wada buuxaan maba soo bixinba sal allahu calah wasalam say u fadhiyeen baa salaadii lagu addimay markuu soo baxay weli ma qabsoonin waxaad samayseen waayo waxaan ka cabsadon u soo bixi waayey buu yidhi waxaan ka baqay in ku farad yeelo in salaada taraawiixda waajibna loogaga dhigo in salaada qiyaamkaa waajib markaana loogaga dhigo xaaladda noocaas oo kale ah ee dadow baxa oo guryihiinna ku tukada salaad midda u fadli badan waa salaada qofka uu gurigiisa ku tukado ilaa waajibka ma ahane saasuu markaa rasuulku tilmaamay saasuu leeyahay qaama fii shahri ramadaan uma intadaruhu kadib way sugeen min alqaabilati markii xigtay falam yakhruj maba u soo bixinba nebiga sal alla calayh wasalam faqaala markaasuu ku yidhi innii khashiitu an yugtaba calaykum alwitru rawa ibnu xibbaan xadiis daciif ah wa can khaarijata bin judaafata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam ina allaha ilaahi amaddakum wuxuu idinku siyaadiyey bisalaatin salaad hiya ayadu khayru lakum idinkaga khayr badan min xumri nacami geelakiisa gudguduudan qulnaa waxaanu nidhi buu yidhi wamaahi yaa rasuul allah waa salaadee qaala alwitru waa witriga buu dhahay maa bayna salaati alcishaa'i ilaa طuluuci اlfajr intaasuu udhaxeeya witriga rawaahu lhamsatu baa xadiidka wariyay ila النasaa'i mooyaane wasaxaxahu alxaakimna xadiidku wuu saxiix yeelay xadiidku wuxuu tilmaamayaa rasuulka sala اllahu calayh wasalam inuu yidhi ilaahay wuxuu idinku fidiyey ama idin kordhiyu idin siiyey salaad salaadaasoo idinkaga khayr badan geelakiisa gudguduudan markay weyddiiyeen rasuulkana wuxuu dhahay waa salaada witriga oo wakhtigiisu uu yahay maa bayna salaati alcishaa'i salaada cisho inta u dhaxaysa ilaa طuluuci اlfajri intaasuu witrigu markaa yahay rawahu اhamsa ila اnasaai wasaxahu اlxaakim xadiidku daraf ayaa daciif ah baa la yidhi oo meeshka la yidhaahdo khayrun lakum min xumri الnacami intaa waa daciif oo xadiisku wuxuu noqonayaa qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam ina allaha amaddakum bisalaatin hiya alwitr maa bayna salaati اlcishaa ila طuluuci اlfajri ama ziyaada intaa markaa ku jirta wahiya tilmaamaysa hiya khayru lakum min xumri الnacami intaa waxaa la dhahay wainacifhaa marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa witrigu inuu ilaahay ziyaada ahaan noo siiyey in ajirkeena loogu kordhiyo warawaa axmedu axmed can cumar ibni shucaybin can abiihi can jaddihina naxwow xadiis kaasoo kale ah ayuu isaguna markaa wariyey وcan cabdاللahi بn burayd can abiihi qaala wuxuu yidhi qaala rasuul الlahi rasuulkii alla wuxuu dhahay salى الlah عalيه وasalam alwitru witrigu xaq xaq faman lam yu'tir qofkan witrinin falaysa minaa naga mid ma aha akhrajahu abu daawud baa xadiidkaa soo saaray bisanadin liin markaa ku jira sanadayn waxaan soo tilmaanay sanad daciif ah wasaxaaxu alxaakim baa laakiin saxiix yeelay laakiin waa midda horeo xadiisku waa xadiid daciif ah amaa witrigu inuu xaq yahay horena soo tilmaanay xadiidkii alwitru xaqun calaa kulli muslim man axaba yu'tir biqamsin falyafacal amaa qof allaale qofkaan witrinin falaysa mina xaaladda noocaas waxay tilmaamaysaa xadiiku uu tilmaamaya xadii aciifi inuu markaa yahay walahu wuxuu leeyahay laakiin xadiif shaahidun mid shaahido markhaati u ah oo asagana daciif ah wa abi hurayrata can axmed daciif waayo asagana marka qaybahanoo dhan waa xadiiso wada daciif ah oo witrigu xaqun faman lam yu'tir falaysa mina riwaayadda kaliya bidkaa shaahidka noqonayay abi hurayra cinda axmed asaguna waa daciif wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi maa kaana rasuulu ullaahi rasuulku alla ma ahayn sala allahu calayh wasalam yaziidu mid ka siyaadiyoo ka badiya fii ramadaana walaa fii على ixday casharata ragca calaa ixdaa casharata ragca kow iyo toban rakacadood mausan ka dhegin jirin ama ramadaan ha ahaato ama ramadaan yaysan ahaanin sidaa ugu fiicanna waa kow iyo tobankaa rakacadood hore waxaan u soo tilmaannay manaa labalabo war intaad doonta geey inaysan cadad iyo tiro markaa lahayn laakiin haddaad ka baqda inuu subax kugu dhasho saad u labalabaynayso inaad ka gaarsiiso intaad subax kugu dhalan witrina aad tukato laakiin hadiga nebiga iyo wixii markaa uu sameeyey waa koob iyo toban rakacadood ama ramadaan ha ahaato amaysan ahaan suu u tukaday nebiga sidee buu kow iyo tobankaa rakacadood u tukaday bay tilmaamaysaa yusalli wuxuu tukanayay arbacan afar falaa tas'al ha weydiinin ha isu'aalin bay tiri caaisha can xusnihinna quruxdooda iyo wa tuulihinna dheeraantooda kow iyo tobankaa rakacadood ama afartaa uu tukanayey say u dhaadheeraayeen u qurux badnaayeen qofna ha weydiin waa lagaa hubaaye uma yusalii arbacan buu tugnaa haddana afar kale falaa tas'al an xusnihinna wa tuulihinna quruxdooda ha weydiinin iyo iyo wanaagooda iyo dheeraantooda uma yusalii alaaan buu tukanayay afari afar laysku daray waa sideed saddex ku dar waa kow iyo toban qaal caaisha waxay tidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah atanaamu ma hurdaysaa qabla an tuutir intaadan witrinin qaala wuxuu dhaha yaa caaisha inna caynaya tanaamaan indhaygu hurdayaan walaa qalbii qalbigaas waan ka soo jeedaa buu dhahay nabiga sal alla wasalam ambiyada wuxuu ilaahay ku manaystay inay markay hurdayaan indhaha ay ka ka hurdaan laakiin qalbigay ka soo jeedaan waayo waxii baa lagu soo dejin karaa ayagoo jiifa haddii qalbigii la tagsiiyo waxii baa loo baahan yahay nebi ibraahim calayhi salaam gowraca uu gowracaya wiilkiisa riyaa lagu tusiyey innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maadaa tara waxaan ku riyooday oo riyo laygu tusay anoo hurdaaya anoo ku qalay maxaad ka dhihi leh abati ifcal maa tu'mar satajidunii in allah min asaabiriin fansamey aab wax lagu amraayo waad i heli doontaa saabiriintana ka mid ahay idan riyada ambiyadu waa waxyi marka inay ordaan macalqalbiga suuragal ma noqonayso caaisha wuxuu ku yidhi nebiga caaishay indhaha hurdaaya laakiin qalbiga waan ka soo jeedaa buu yidhi oo qalbigaygu seexa maayo caaisha waxay tilmaamaysaa nebiga sala allahu calayh wasalam kow iyo toban rakacadood ramadaan iyo kayrkii inuusan ka siyaadininba afar rakacadood ayuu tukanayay hore waxaan soo tilmaanay labalaba waa la samayn karaa aar iyo aarna waad samayn kartaa hal atixiyaad loo sameeyo waa afar xiriir ah oo hal atixiyaada ah. afar buu weydiin ayuu tukanaaye falaa tas'al cibnaha weydiinin ha i weydiinin bay tiri can xusnihinna iyo watuulihinna si kow iyo toban rakacadood oo la dheereeyo oo la qurxiyo ayaa ka fiican kow iyo labaatan rakacadoodoo din iyo dib markaa la dhaho allahu abar allah abar allah abar istaagaysaa macnahaasaa la yeela xataa haddii ko iyo toban iyo la tukanaayo inuu qofku qurxiyo ee uu wanaajiyo saacaddii doontaa ku qaadato waa loo baahnaa caaisha maxay say u dheerdheer yihiin iyo say u qurux badan yihiin kaalay arag qofna ha weydiinin waa shay la hubo inuu nebigu afartaa ragcadood aad u dheeraynaaye haddana qurxinaya rukuucdooda sujuuddooda inta kow iyo labaatan farad yeelo oo qofku markuu saa u rukuuco isla markii samica allah yidhaahdo haddana sujuud aado haddana uu soo istaag haddana istaag haddana acayna ahri haddana u hoos asagoo dhan buu isku qasmo qofkii maxaa ka fiican inuu taagnaado in badan qira'ada dheereeyo lagu tadabburo lagu khushuuco sidaa darteed baan soo marnay hal rakacadood baqara suuraة النisaa aal cimraan uu rasuulku akhriyay sal اla alيه wasalam marka taasay markaa ahaayeen afar kaluu tukaday haddana falaa tasأal can xusnihina وaطuulihinna uma yuصalii ثaلaaثan qaal caaisha waxay tihi markuu rasuulku seexday faqultu yaa rasuul الlah atanaamu ma qablaaantuu tir intaadan witrinin qaala yaa caaisha ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbii qalbigayga ma seexanaya muttafaqun calayh oo hurdi maayo wa fii riwaayatin lahuma canha wa caaisha kaana wuxuu nebigu yusallii mid tukada min alleyl habeenkii cashra rakacaatin toban rakacadood wayutru bisajdatin sujuudna waa ku witrinaya hal rakacuu ku witrinaya wayarkacu rakcateen buu tukanaya rakcatay alfajri labada rakacadood ee salaada subax fatilka taa maxay noqonaysaa waa mataqaanaa kow iyo toban rakacadood oo witrigii iyo leylkii ah iyo laba rakacadood oo salaada subax ka horaysa ah waa saddex rakacadood wa canhaa weli waa caaisha qalad waxay tidhi kaana rasuulku wuxuu ahaa yusallii mid tukada min alleyli habeenkii aaaa caharata ragca saddex rakacadood yu'tiru min dalika bihamsin shan buu ku witrinaayey laa yajlisu fii shayin mana u fadhiisanin shay ka mid ah shantaa ilaa fii aakhirihaa ta u dambaysa maahane haddaad shan ragcadood aad rabto inaad ku witriso waxaad samayn kartaa kulli intaad isku wada xirto yadana tiyaad u samaynaysaa labaad tukan ama labaad tukan haddana halaad tukanaysaa saddex haddaad rabto inaad ku witriso hal atixad baad u samayn kartaa oo saddexdoodii inaad wada tukato amase inaad laba tukato haddana ka saddexaad aad keligii markaa u tukato habka maqhribka oo kale kasoo xilla diidaa macnaa inaad laba rakacadood tukato aad atixyaad u fadhiisato haddanaad markaa istaagto oo rakaca kale aad dukato xaalada noocaasa markaan la ogolayn laakiin saddexda xiriiri waalatiyaad u samee ama laba tukee salaama noqso kadibna hal kale markaa tuko saasaa markaa la ogol yahay yusallii min alleyl racca wayu'tuna min dalika bihamsin laa yejlisu fii shay uusan u fadhiisanin shay ilaa fii aakhirihaa midda u dambaysa ma wa canhaa weli waa caaisha qaalad waxay tidhi min kulli leyl habeen walba qad uutira rasuulu llah rasuulku waa witriyey sal alla alayh wasalam habeenka dhammaantii waa ka witriyey bilowgiisa dhexdhexaadkiisa iyo aakhirkiisa wantaha wuxuu ku dhammaaday witruhu witrigiisa ila asaxari ilaa waqtiga suxuurta muttafaqun calayh macnaha markii dambe wuxuu ku gebagaboobay oo nebigu markii xayaatadiisii ugu dambaysay waqtiga suxuurtan buu gaarsiin jiray amaa habeenka dhammaantii waa ka witriyey marna awal ku witriyey marna dhexdhexaadka marna caaqirka laakiin gebagabadii wuxuu isugu yimid oo ku soo aruuray witrigiisa waqtiga suxuurta muttafaqun calayhima muslim iyo bukhaari wa cabdullaahi bni can cabdulahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu ullahi rasuulku wuxuu ii yidhi yaa cabdallah addoonkii ilaahayow ama cabdullaahiyow la takun mila fulaan hebel oo kale ha ahaane hebel waa la qariyey kaana yaquumu min alleyl habeenkii buu kici jiray fataraka qiyaamaleyl buu ka tegay qiyaamuleylkii qiyaamuleylkii buu ka tegaye saasoo kale ha noqonin muttafaqun calayhi waa la qariyey sida mtaqaanaa taasna waxay tilmaamaysaa asluubtii aadaabta islaamka qofka waxyaabaha dhaliishaa marka la sheegahayo in magaciisa la qariyo way fiican tahay wejigaa layska saaraa maanta ceeb iska dhaaf ceeb aan isku aragnaa nala amray inaan isku qarine ceeb uusan lahayn baa la yaabaa in loo yeelo maanta waa ceeb uusan lahayn aa korka laga saara waa la ceebaynaa ilaahayna muxuuna amrayaa diintu maxayna amraysaa qofka muslimka hadduu ceeboobo ceebtiisa qariya man satara musliman qofkii muslim ceebtiisa u qariya adduun iyo aakhira ilahi u qarya subxaana wa tacaala maxaa laysugu guwaabina inaan ceebaas ku qarqarino laakiin maanta maba jirtaba maxaa ceeb laysku qariya kaan ceeb lahayn baa ceeb loo yeelaa taan ceeb lahayn baa ceeb loo sameeyaa caayi aflagaada meel kasta taala yaa cabdallah la takun mila fulaan hebel oo kale ha ahaanin yaquumu min alleyli habeenkii buu kici jiray fataraka wuxuu ka tegey qiyaama aleyli qiyaamka habeenka muttafaqun calayh habeenkoo la istaago waa min da'bi saalixiin waa dhaqan dadka saalixiinta lagu yaqaano qof inta iska seexday ilaa saas wax jiifay da'bi saalixiin ma aha waa inaad soo kacdaa xataa laba ragcadood tuko xataa afar ragcadood tuko wakhti ka mid ah inaad habeenkii kacdo waa shay muhiim oo lagama maarmaan ah cabdullahi bn cumar muxuu yidhi waxaan ahaa dhallinyaro casuubiaan weli guursanin masaajidkaan seexan jiray dadka markay riyo arkaan rasuulkay u sheegi jireen nebiguna waa fasiri jiray waxaan jeclaystay inaan riyo arko ribaba arkaay buu yidhi waxaan jeclaystay in riyo aan arko saa nebigu ugu sheego habeenkii dabawaabta riyaaba ii timidba aakhiraa dhacday cabdullaahi qabta naarta gee la yiri buu yidhi halla qabta cadaabkaa la geey inta malaig lay soo diray waa lay wada acuudu bilaahi min annaar acuudu bilaahi min annaar aanoo dhahaya ceel aad u moodaa karkaar ceylkiisa oo kale naarta mar allaal marka la ii dhaweeyey oo aan cabsanayo on yaa malag naga hor yimid wiil xaggii u wadaa naarta celiya jannada macnaha dhankeeda ha loo celiyo markii saa lay soo celiyo farxay aan ka soo kacay walaahay baan u sheega buu yidhi xabsa xabse nebigaa qabay sal alla calah wasalam intaa waxay ka dambay xabse nebigay u sheegtay markaasuu rasuulku dhahay nicma rajul cabdullaahi low kaana yusallii min alleyl waa nin wanaagsan cabdullaahi hadduu habeenkii tukan lahaa hadduu habeenkii tukan lahaa intaasaa ka maqan cabdullaahi maalintaa wixii ka dembeeyey habeenkii ma seexan ilaa qaliilan in yar maahane marka istaag qiyaam la istaaga ma sahlana habeen oo la kacoo la weysqaato oo dadku jiifaan xidiguhu ay mataqaana iftiimayaan meeshu mugdi ay tahay weliba ina naashi'ata alleyl hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiil waxaa loola jeedaa baa la yidhi habeenka middeeda curata ama dhalata waafiqitaankaydaa ku fiican caay ma jirto qayla ma jiro habeenku waa deggan yahay adi iyo rabbi subxaana wa tacaala waa munaajoonaysiin adii rabbi toosaa lagaga aqbalaya ducada weliba axaadiista qaar ka ah waxay tilmaamayaan xilli ilaahay nusuul uu sameeyu soo dego samaau dunya hooli ayaa waxay weydiisanaan siiya war yaa wax raboon oon siiya war yaa cadaab iga magangala magangeliya war yaa baahi haysoon baahi tiraa aluu jaarada hurdaa waa la wada quurinayaa ilaahay saasuu leey waryaa wax rabo waryaa rabo ma rabna camlaa macnaheeda saa darteed ba habeenkaa iyo xilligaa markaad kacdo ood gacmaha kor u taagto waa arrin aad iyo aad u qiimo badan marka saasuu leeyahay nebiga sal alla alيh wasalam habeenkii haka tegin qiyaamuleylka وcan cali radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal اllah alيه wasalam uutiruu war witriya uutiruu yaa ahla اlqur'aan aw xufaadi aw macalimiintii dugsiga witriga tukadaa laleeyahay faina allaha witrun ilahay waa witri yuxib lwitr witrikuna wuu jecel yahay rawahu lhamsa masax ibnu khusayme xadiiseeci yeelay xadiisku ilaa darajo xasan buu gaarayaa oo dhaqan wuu mudan yahay waxaana la tilmaamayaa witriga in tukado qaasa waxaa farta lagu godayaa wiilasha xufaadaha iyo gabdhaha xufaadaha sababtu waxay tahay qur'aanka aad taqaano markaad intaad ku istaagto habeenkii aad quryaan ku tukato wuu ka macaan badan yahay wakhtiyada kale markaas markaasaa laba marka sanad koo ka soo bilowdo dhamayso adood caafi tahay waa nimo ilaahay ku siiyey riyadii nebigu arkay waxaa ku jirta nin qabriga inta la geliyey dhagax inta la soo qaaday madaxa loogu dhufanayo dhagaxi dhagaxa markii lagu dhufto madaciis waa burbura madaxa waa dhammaanaya dhagaxii wuu dilindoloonayaa ninkii dhagaxuu aadaa intuu ku maqay madaxia la samayna waa u soo noqon haddana waa ku dhufanaya dhulkuu ku xallismaa waa dilindiloonaa dhagaxii ninkii waa doonaa intuu ku maqay madaxia la wanaajinaya subxaan allah ma haadaa buu dhahay nebiga muxuu yahay waa ninta aanka bartay habeenkii aan akhrinoon soo kicin salaadaha waajibkana ka tegey xadiis noocaasoo kalena marka wuu jiraa marka waxaan lahaa dadka xufaada ah ilaah nimco gooni buu siiyey dadka aan haysanin qur-aanka oo aad kor ka qabatay wallaahi nimco ka weyn ma jirto waxaa la dhaha qofka xaafid noqdaa oo qur-aan inta bartaa baahi baa ihaysa yidhaahdaa weligii baahi kama baxa maxay tahay baahida ku haysaa afar iyo toban iyo boqol suuradood oo kalaam allah qalbigaaga lagu shubay goorma baahanaysaa ma baahanaysid qofka qur'aanka xafiday xaafid qur'aanka ah adduuni aakhiro kuma baahdo sharaf goonina wuu yeeshaa adduun cizi aakhiro iyo cizi adduunna waa laysugu daraa war qofka waxyaabaha kale barta waa laga yaabaa inuu baahdo ama uu wax waayo in la dhoo shaqadan maanta lama haayo shahaadaad geysanaysa waa la fiirinaa waab soo wici doonaa meel aad qur'aan aad u tagtay weligaa lagaa soo celin maayo nebiga aawa intanaa ku timid kitaabkuu noogu imaan doonaa tir yaa rasuulla i guurso saas intuu u fiiriyo uma aaraasu madaxa ka luxluxay nin bay rasuulka allo igu daro haddaada rabinaani anaa rabee maxaa haysataa baa layidhi waxba maystuu dhahay war wax maysta af ma ahee bax inta wax soo raaraabi oo wax keen waa soo waaye walow khaataman xadiid faraanti bir xataa keen maaha faraanti dahab ah iyo fida bir xataa keen faraanti biru waay walaalaya faraanti bir xataa maystu dhahay laakiin haadaa isaari go'aan hafaa weyn hoos guntigan hoos guntigu maxay ku falaysaa haddii inta lagaa qaado iyada la siiyo adaa ka dhar la haddii adi lagu dhaafana iyada way ka dhar la'dahay oo iska fadhiista ninkii waa qoostay cabaar markuu fadhiyo iska baxay rasuulkaa waxay kaale maxaa lii mataqaanaa maada macaka min alqur'aan qur'aan mataqaanaa qaala nacam suuraة اlbaqara walatii taliiha waa taajir albaqra iyo suuradda ku xigtaan aqaanaa maxaaba ka maqanba labaatan ayad bar buu dhahay nebiga gabadhan oo kugu meheriyey sal اlla alيه wasalam hadduu dhilaa kombyuutaraan aqaanaa qof siilahaa ma jiro haddoo dhilaa ingiliish aqaanaa la burin lahaa marka qur'aanka qofka ilaah subxaana wa tacaala markuu siiyo waa shay aad iyo aad u qiimo badan sharaf iyo goonina markaa leh marka dadka qur'aanka yaqaana xirta qur'aanka baratay watriga ku dadaalay qiyaamu leylka وcan ibni cumar radi allahu canhuma can الnabiy sal اlla alay waslam qaal ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaadiina midda ugu dambaysa oo bileyl aad tukanaysaan witran witri ka dhiga salaada ugu dambays witr ha noqoto muttafaqun calayh marka waxaa loo baahaya salaadaha ugu dambeya witr waa lagu khatima wa talqi bni cali radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul laa witraana fii layla habeen dhexdii laba witri ma jiro laba witri lama tukan karo waa hal witri keliya waana inuu markaa ugu dambeeyo rawaahu axmed wاalaa wasaxa ibni xibbaan baa xadiidka saxiix yeelayo xadiidku waa xadiid saxiixa weliba qasuu ku yimidoo dalqi ibni cali ninka lagu magacaabo yaa qoomkiisa intuu soo dujiyey yuu dad kale u yimid nin aad oo qur'aan yaqaano cod mac buu ahaa natuji bay dhaheen wuu dujiyey wetriga markii la gaarin uu ka baxay ila hore usoo tugaday wetrigiisii markaasoo yidhaahdeen kaala wetriga natuji markaasuu yidhi samictu rasuul allah yaquul laa witraan fi hal habeen laa witri markaa ma jiro marka inaad iska dibdhigato oo intaa salaadaha haddaad damacsantaha inaad habeenkii kacdo ood qaybta hore tukata ama taraawiixda aad witriga dib u dhigatood qaybta dambe geliso waad yeeli kartaa qole waxay samayn jireen ama ibnu cumar buu ahaa dhici kartee wuxuu yeeli jiray witriga marka uu tukado qaybta hore qaybta dambana uu rabo inuu kacu tukado hal ragcu ku bilaabi jiray halkaa rakac wuxuu ku burinaa buu dhihi jiray ee mtaqaanaa witrigii hore macnaa shafci su u noqdo markaasuu salaad kala tukanaayey witrna markaa kadaalka tukanaayey taani ibnu cumar baa laga sheegaa marka say noqoto waxaa la rabaa in laiswaafajiyo la witrina inaan habeenkii la tukanin witrigana uu noqdo salaadaha la tukanayo midda markaa ugu dambaysa xadiidku waa xadiid saxiix can ubay bni kacab radia allahu canhu qaala kana rasuulu اllahi yuctiru nebi wuxuu ku witrin jiray bisabbix isma rabbika alaclaa waqul yaa اlkaafiruun wqul huwa اllah axad rawahu axmed abu daawuud wاnasaa'iyu wazaada wuxuu ku siyaadiyey nasaa'i laa yusallim ilaa fii aakhirihinna ma salaama noqsan jirin ilaa akhirkiisa maahane ta u dambaysa markuu tukado waxaan jira rakacada koobaad faatixada kadib sabbixisma rakacada labaad faatixada kadib waa qulkaafiruun rakacada saddexaad faatixada kadibna waa qul huwalle waa sida ay imaamyadeena sameeyaan xaaladaasaa markaa qofka uu u wali abi daawuud watirmidiy naxwahu xadiiskaasoo kale kale ah can caaishata wa fiih waxaa ku sugnaa Eh, waxaa ku sugnaa kullu suuratin suurad kasta fii ragcati ragcad buu ku ahrinaya mid kasta maa inuu sabixisma qolalkaafiruun qolwal uu ku ahrinaya tanna sabixisma qolalkaafiruun tanna sabixisma qolalkaafiruun qolwal ma aha laakiin tanna waa sabixisma tanna waa qolalkaafiruun tanna waa qulhuwalle saasaa markaan loola jeedaa fii kulli ragca wa fi lakhiirati marta ugu dambaysana qul huwa allahu axad iyo wlmucaawadatayn labada suurad ee mucaawadataynka markaa la yidhaahdo waa berbilfalaq iyo berr binnaas witriga markaa saasaa loo tukanayaa weli wuu noo sii socdaa laakiin meesha inoo joogto wabilaahi tawfiiq allahu subxaanah wa tacaala aclam